wax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka falaqaynta wararka wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay abba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h bremier wollet baahitiraha bulshada ku bixi biilka ku dukaamayso ku iibso ama kaga iibso bremier wollet adeega adeega waa subaxnimo isniin ah taarikhdan ay ku beegan tahay sagaal iyo labaatanka bisha koowaad labada kun afar qodobada saaka aad barnaamijka ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah maanta garoonka staadio muqdisho waxaa ka dhacaya ciyaar aada u xiiso badan oo markaasi u dhexeysa xululka galmudug iyo hirshabelle ciyaartaasi ayaa ka duwan ciyaarihii lasoo maray iyadoona markaasi ay maanta ciyaartay ay tahay finaal islamarkaana xululka galmudug iyo hirshabelle ay isku arki doonaan arrintaasi ayaan falqeyn ku sameyn doonaa sidoo kale dhegeystayaasha ayaa ka qayb qaadan doono sida ay u arkaan ciyaarta maanta dhacaysa oo dhexmareysa galmudug iyo hirshabelle xubintii kalmaan ee sidoo kale barnaamijka qaybka ah waa mar kaleyo falqeynta wararka heestaasi waxay daafur u ahayd barnaamijka falaqeynta wararka oo markaasi subax walba aad ka dhegeysataan idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho maanta ciyaar aada u xiiso badan ayaa dhex mareysa xulalka galmudug iyo hirshabeelle iyadoona ciyaartaasi ay tahay ciyaartii ugu dambeysay ee finaalka ee maamul goboleedyada ee gobolka banaadir markaasi ay ciyaarayeen hase yeeshee ciyaartan ayaa xiiso gooni leh waxaana markaasi wadooyinka magaalada lagu arkayaa taageerayaasha labadaasi xul oo markaasi calamadooda wata islamarkaana maraya wadooyinka caasimadda iyadoona wararka ay sheegayaan ilaa xali ilaa saaki ay markaasi taageerayaasha garoonka stadio muqdisho ay iska xaadiriyeen dhegeystayaasha waxay kaga qeyb qaadan karaan barnaamijka oo ay aragtooda ku dhiibin karaan sida ay u arkaan ciyaarta maanta dhacaysa nambarka siddeetan iyo lix konton iyo lix lixdan iyo lix ayay markaasi kaga qeyb qaadan karaan stuudiyaha waxaa igulagu sugan waryaheena xasan maxamed awees xasan soo dhowow maanta ciyaar ayaa dhex mareysa xululka galmudug iyo hirshabeelle markaad fiirisid ciyaartaani maxay kaga duwan tahay ciyaarihii lasoo maray waad mahadsan tahay ciyaartan waa ciyaartii finaalka ahayd ee lagu soo gabagabeynayay ee tartankan ka soconayay muddooyinkanba garoonka stadium muqdisho Ah, inkastoo ay hareeyeen buuq fara badan iyo dhowr jeer oo hakad uu galay tartankan haddana ah, waxaa la dhihi karaa tartamadii hore ee lasoo maray ee lasoo arkay waa uu ka bedelan yahay marka loo eego iska qabsiga dhinaca iyo shuruucda iyo sidoo kale dhowr jeer uu baaqday iyo sidoo kale xulka koonfur galbeed matalayay oo markoodi ugu horeysay tartankan iyagu isaga baxayba balse waxaa bogaadin iyo xusid mudanba in markii ugu horeysay la dhigay koobkan garoonka stadium muqdisho oo la dayactiray taageerayaal badan ayaa een usoo daawasho taga tartankan intuu soconaya ayaan arkaynay ilaa iyo konton kun dad kor u dhaafaya oo garoonka buuxiyay kuwaasi oo kala taageeraya xulalka maalintaasi ku balansan maanta waxaa la filayaa madax ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya in ay tegi doonaan iyo kuwa heer maamul goboleedba garoonka stadium muqdisho si ay isaga xaadiriyaan inay goobjooga ka noqdaan kulanka kama dambeysta ah ee labada xul ee galmudug iyo sidoo kale hirshabelle xasan waa kusoo laaban doonaa dhegeystayaasha haddaan siiyo alo soo dhawo alsalaamu alaykum waala salaam maanta farxadii ma soo koobi karo oo waxaan kamid ahay taageerayaasha aaska uu taageeraya maamul goboleedka hirshabelle haye haddaan saalinteeda ka dhigto waxaan leeyahay ciyaarta kolley u waa haddii garan la gala cabdi madow a kubadda laakiin waxaan guushu rajeyn doonaa maamul goboleedka hirshabelle koobkan waxaa lageli doonaa caasimada dowlad goboleedka hirshabelle ee jowhar kaasini waxauu ahaa eh, dhegeysta eh, markaasi eh, taageersanaa xulka maamul goboleedka hirshabeelle ee dhegeystaha kale ee xiga hallow soo dhawow walaal barnaamijka dhegeysanaayo meel walba ay joogaan waxaan leeyahay subax eh, wanaagsan magacig waa fahad maxamed cali degmada saaraan bartimaa burka diikoon haye maanta ciyaar ayaa dhex mareysa xululka galmudug iyo hirshabelle yaa taageersan tahay horta aad umahadsantihi ada kulmiye maanta magaalada aaday u cadirastaa weliba maalmihii hore aaday uga duwan tahay maantana maalin weyn ay u tahay baday si lamid maamulka balanyaana si gooniha ah maalin weyn weynay utahay aaminsanahay inkastoo aniga aan ahay diinka hirshabele kalabta maantana aan kuul u rajeynayo hirshabeele ay badin doonta inkastoo maanta eeday kulan weyn uu jiro marka ani hantayda haddii aan saadaalay hirshabeele laba gool galmudugna hal gool ay la imaan doontaa koobkaasna halkaas waxaa ku qaadi doono eh, hirshabeellaa ku qaadi doonta beriya isbuucyadan reer eh, hirshabelle waxaan dhihi doonaa magaalada iyo ushid qaad doontaa ee eh, subax wanaagsan saaxibke subax wanaagsan kaasina wuxuu ah, mid ka mid ah taageerayaasha maamul goboleedka hirshabelle oo aragtiisa ka dhibanayay barnaamijka ee falanqeynta wararka dhegeystaha xiga halo walaal soo dhawow halo waa ku maqlaa soo dhawow barnaamijka gudagal haye marka waa ku faraxsanahay waxaan rabaa marka taageerayaashu inay dejiyaan xaaladda la dejiyo insha allah waa balcadaa ku guuleysanaysa koobka galmudug waxaan leeyahay insha allah by by waa soo dhawaada waa loo finaal daba kaasina wuxuu ahaa mid kamid a ah taageeryaasha maamul goboleedka hirshabelle oo aragtiisa ka dhibanayay xasan waa ujeedaa taageeryaasha markaasi soo taraya oo aragtida dhiibanaya xiriirka kubadda cagta shalay shir jir-aad qabteen waxay sheegeen inay taageeryaasha istijiyaan xalay waxaa la sheegay in ay ku hoydeen qaar kamid taageeryaasha maamul goboleedka galmudug ay garoonkii ay iska xaadeen xili markaasi saq dhexe ah haddaan eegno dhegeystahan halo cali islaam soo dhawo walaal haye barnaamijka gudugal yaa taageersan tahay maanta xululka galmudug iyo hirshabelle wallahi waxaan taageersanahay hirshabelle kushina insha haye waka kaasina wuxuu ahaa mid kamid ah eh, taageeryaasha maamul goboleedka hirshabelle oo aragtiisa dhiibinayay marka xasano markaad fiirisid ciyaartani Mm, maxaa kaaga baxay maadaama dadkii oo dhan inta badan ay hadal hayaan oo ay markaasi siyaabo kala duwan ay uga hadlayaan waad maadsan tahay farxaano waxaay muujinaysaa sida ay dadka ay u doonayaan in ay eh, xoojiyaan isdhexgalka bulshada iyo sidoo kale kale uqaadista arrimaha ciyaaraha marka laga soo tago arrimahaasi afar iyo labaatankii ee ugu dambeeyey waxaa eh, baraha bulshada haysayba labada dhinac ee taageerayaasha xulalka galmudug iyo sidoo kale hirshabelle oo iyagu isku marsiinayay facebooka arimo kaftan iyo sidoo kale faaltanba ay ku dheehan tahay oo labada dhinacba ay soo qaadanayeen marka waxay muujinaysaa labada xul in ay kala wataan taageerayaal fara badan la arki doona sidaa ay labadaani xul ay maanta ay ugu soo bandhigaan kubad ciyaareed wanaagsan ayna usoo gabagabeeyaan tartanka hadda soconaya waxaa xusid mudan labada naadi amaba xul ay matalaya hirshabelle iyo sidoo kale galmudug in ay yihiin labadii xul ee tartankan lagu bilaabay iyaga ayaa mar kale waxa ay nasiib ay u yeesheen in lagu soo gabagabeeyo sidoo kale waxaa xusid mudanba labadoodiba ma ahan laba xul oo maamul goboleedyada dalka ka ah oo hadda ka hor qaaday koobkan balse maanta labadoodii mid ayaa waxa uu noqon doonaa mid kusoo biira xulalka maamul goboleedyada kale ee dalka ee koobabkan horey u hantay sida jubbaland gobolka banaadir koonfur galbeed iyo puntlandba marka mid kale ayaa waxa uu sii ahaan doonaa mid koob la-aan ah tan iyo tartanka soo socda oo haddii ay xaqiijin karaan in ay ka baxaan baahida ka haysata dhinaca koob la-aanta tartankan maamul goboleedyada dalka xasan waa maxsan tahay haddaan eegno dhegeystayaasha soo wacay halo soo dhawo walaal gabi ahaantiin baada kulmiya waxaan idin leeyahay barqa wacan haye barqa wacan soo dhawo maanta ciyaar ayaa xiiso badan ayaa jirta waxay taageersan tahay adaa umahadsan aadaa umahadsantiin magacayga xasan buulla xasan waa degmada liwaa xaafada suuqa colaana oo idinkala hadlayaa runtii ciyaar xiise leh oo weliba laba maamul goboleed oo darisa weliba ay ku xifaalsamayaan weliba saacadihii ugu dambeeyay aad iyo aad magaalada looga dareemay ee baraha bulshada intaba haye gudugal marka waxyaabahaan isboortiga hataa anshax u ahno weliba dadka ay isla wadaagayaan marka baasha isdhexgal waan leeyahay baasha yaan laga dhigin meel sare yaan la geynina horta dhiilaa taageerayaasha labada dhinac runtii galmudug iyo hir shabeelle waa laba naadi aad iyo aad u awood badan oo dee la isla yimid runtii aniga waxa waaye galmudug sanadkii labada kun lakin ko koobkii gobolka banaadir uu kaga guuleysanayay kulley qofkii xasuusta xasuusta kulankii ugu horreeya banaadir iyo galmudug a lagu daafuray finaalna ayagaa isla yimid walow ay gobolka banaadir haddana hanteen haddana galmudug iyo hirshabeelle ayaa hadda lagu daafuray finaalkana ayagaa isla yimid marka waxaan isleeyahay aniga taariikhdaa wado maamul goboleedka galmudug kulley in ay saan doonaan aan rajaynaya sababtoo ah waxaan u leeyahay waxaa waaye waxaan taariikhay leeyihin kubadda cagta waa taariikh marka taariikhda inay wadaan kulley rajeynaya walow walow baahi badan ay u hayso koobkan weli aysan arkin marka hal eber ciyaartaas inay ku dhammaan doonto oo weliba maamulka galmudug in uu haddii halkaas ku guuleysan doono koobkaasna isaga uu qaadi doonaan u rajeynaya marka farsamada guud kaasina wuxuu ahaa mid ka mid a ah taageerayaasha maamul goboleedka galmudug oo markaasi aragtiisa isla markaana sheegay in uu taageersay dhegeystaha ugu dambeeya ayaan siinayaa hallo ha walaal soo dhawow waa maasanta walaalka adig barkada yaqaanka saaxiibada barnaamijka laheeda namadul xasan gaaray haye maanta ciyaarta dhex galmudug iyo hirshabeelle waa mid aada u xiiso badan markaad fiirisid aragtidaada yaa taageersan tahay naana maasanta walaalka intaas kadib anisaasha waxaa lagu magacaabaa degmada dhismal ayaa jooga dabcan dabcan yani galmudug aa hortaa dabcan galabtana waxaa rajeynayaa inay soo gali doonto weliba ciyaartaan yani xamaashadeeda ilugu waa ku ilaana dabcan laba maamul gobolada sida eh, yani dirisa waxaan geenayaa laba gool iyo gool inay kusoo badi doono koobkana qaadi doonaa rajeynayaa taasina waxay ahayd mid kamid ah dhegeystayaasha eh, markaasi ka qayb qaadanaya barnaamijka falqeynta wararka isla markaana taageero u muujiyey maamul goboleedka galmudug barnaamijka falqeynta wararka ayaad weli dhegeysanaysaan maanta ciyaartaasi oo dhex mari doonto xululka galmudug iyo hirshabelle waa mid aada u xiiso badan markaasina waxaa la filayaa in saacadaha soo aadan ay ciyaartaasi bilaabato weli waxaad degeysanaysaan falqeynta wararka kalamaanay waa idinla yaabay maxaad nagula yaabtay maxaa qasab ka dhigay in lahjadiyi gobolada oo dhan kalamaan laga helo dalku waa federaal hadduu yahayna lahjaduhuna waa federaal maxaa kalamaan ka galay federaalka kalamaan ah kalamaan kulli way matashaa xafaayadda konfi beybi iyo caanaha konfila sidaana ilmuhu uga qosliyaan warshadda isbuunyada dubay kaalayo u doono joodariyadii u dambeeyo hurdada kuugu baxayso war kalamaanay waxaa la yidhi wallaahi isbiirsannoo bilaahi iskaashanay biriga aan leenahiyo baddeenna qofkii damcow bulshada soomaaliyeed boob waa ka digtoon yihiin haddaad buuraha kortiyo haddaad bohol naga gashana intaan ifka baaqinahay bir iyo waa noo dagaal warbisla waxaa kaloo la yidhi geska bariye afrig balaaya ninkii ka wada walee ma badbaadayo boqna ha usagay ka jari waradna waxaa ka tagtay ninkii barigayga iyo baadida nafsadayda horay u qabay hadduu badda iigu yimid bilaahi waa inoo dagaal weli kaleleenay bogolow wali eri bogolow kale diidey badday biyooshe malhalaadiidi nawar waa nagii ku soo tarxiilnay miyaad welina daba joogtaa aryaadhaha ayaantan abiy axmed waxay ka maraysaa haan la yidhi allahayo bannaankaba aabhol kama malayciisanine ibixiyo ibixi iga bixi allahaayow caashaqu bad weeye iga bixi waar wallaweynay madaxweyne muuse biixina waxay ka maraysaa bad baan galay callaylehe bad baan galay iyo baaxad sooron bartanka u fariiste warwaaqla waxaa kaloo hore loo yidhi badiyo webi adigoon dabaal baran lomaba badheere war bashiir horin weli dheegi jiray ruuxa galaa badweyne isagoon dabaal barane madeeyo waxaa kaloo la yidhi badaanaan ku dhacay sideenuga baxaa badbaada alle waadigos bedela markii hore abibaddu inay baylah taamiyo ways waranna waxaan dhihi lahaa eh. abii beembeen cidlaa baddaan kuma heli kartide eh. badbaada haddaadan rabin kollay isku beegannaye eh. midkii labadeenna baqa bulshadu ha ku maadsatee buuraha adigoon dhex gelin bannaanka carsi oo istaag haddaba aan kala baxnay labadeenna labadeenna seefood watisaawir noqotaa war kalemaanay war mahaysaaniine soomaaliduu meel kastay joogaaniin arrinta badda iskaga mid bay noqdeen cid qaadan kadhaanama jidho bay dhaheen ma waxay maraysaa meel aan ku harnaa haddeer ma jirte meelaad ku hartaa haddeer ma jirte warba watan loo kala hari maaye soomaalida minnesota ku nool dhammaantoodha waa soo baxeen hayehe ledasgo baag may dheheen aminkaa kici waa kuli kacinana soo kici may warba warka iga dhexgelanine shacabkii minesota soo baxay waxaa la hadlay xildhibaanada koongareeska maraykanka ilhaan cumar oo hadda keligeed afrikaan koongareeska ka dhex fadhida now waar kuwa eegi maye war soomaalida sheegata anaa matalay tiri warba w dhan bay matashaahe waxay tiri dowladda maraykanka waxaan u yeerinay qaadanaysaa sababtao ah cashuurbixiyayaal baanu nahay aqalka koongareeskana haddii anaa u dhex fadhiya u matala waxaanaan u yeerinna ma samayn karaa soomaali haddaan nahayna awoodayda waa malaysantaho waa isku xidhannahay markaannu hadda waxyaala hoose isku haysanuun baanu isxagxagannaa laakiin haddii xaaladu marku soomaalinimo timaado cid soo dhowaan kadhaa ma jidho iyo cid noo imaan kadhaa warbashiiro ilhaan cumar waxay kaloo tidhi dadaalka madaxweyne xasan sheikh waa bogaadinaya shaqada fiican oo arrintaas uu ka qabtayna aad baan ugu faraxsannahay ummadda soomaaliyeedna waxaan kula talinayaabay tidhi inay madaxweynaha garab istaagaan waar jamhuuriyadda barakaysan maanay garanayn war maanay war mahaysaane safiirka etoobiya muqdisho u fadhiya heshiiska waa ka noqonay miyuu yidhi maxay naga waalayeen haddaa baanu soo xasuusanay naga raallixadaamuu yidhi warwarkayga dhexgelinina safiirku maalin hore unta ardisabaaba tegey sheegay oo wuxuu doono ku hadlay wuxuuna yidhi soomaaliya dal jira maahana gumaysigaa abuuray taasoo micnaheedu yahay warkii ay weligoodba dhihi oo ahaa innagay naga mid yihiin hadda hadal aan fiirsi loo dhihin iyo caano aan fiiqsi loo dhammin waa tii layidhi feerahay waxyeelaane ninkii abiy axmed wuxuu ku qasbay inuu raalligelin bixiyo waraysigiisiina waa la tirtiray isagoo calaacalayana waa hadlay oo leh warkaasi anigoo fayoobayna uga soo baxay ooma nin waalanay safiir ka soo dhigteen ewel war sirdoonka itoobiyaanku nin waalan ka soo dhigan addaba waynu waalanyahan waxaan ku garanahayaa ha iyo mayo hal meel ka wada yidhi waar walloweynay cirka iyo badda inay isku darsataan miyaa rabtaan aryaa waaqlow dadkan waaga wax looma kala wadaajin golaha ammaanka ee qaraamada madoobeed eh. labaatan sagaalka isniinta ku beegan eh. ay arrinta soomaaliya etoobiya ka fadhiisahayaanaa la yidhi hadda go'aan cad inuu ka soo baxana waa laga filaa etoobiya ayaa mahan tuugtamayso shirkaas in la qabta diidaysayna eh. warkeeri dhegahaa laga fureesta cashoodhinka ay dirtana lama akhrinaa la yidhi inya la duuduubaa qashanqubka lagu rida wajaa taas waa indhihii weer ku quusa war wiil ciyaalka xaafadooda itoobiyaanka ku dhaghadlaaya maqaayad ay joogeen baa heesu soo qaatay wuxuuna yidhi inta gudhaan fudhaan xidhaan dhaankana ceelka u didhaan intaa ma isku heli ka dhaan warkayga ma garan ka dhaan si dhaba mau fahmi ka dhaan naaxdiisa ma guran ka dhaan maahmahyo ma heli ka dhaan ma sarbeebi ka dhaan ma isaafi ka dhaan hadalkan ma garan ka dhaan waryaa cabdikuusaw iga erkaas hadal yar ya howl badan <laughs> iyo hanuunsanaanbaa dalka lagu hormariya miyo uga jeeday warkaas waryaare wallaweyna waxaanoo rasaasi xaggayna ugu kaydsanaayeen warwaaqlow faysal cali waraabo xajka jooga <laughs> oo weliba dawaafaya <laughs> ayaa wiil mikrofon afka ka geliyey markaasuu wuxuu yidhi soomaaliya nabad allah siiyo aamiinuu faysal ka daba yidhi gaalada dhulkeenna dhacaysana allaha naga qabto wiilka yidhi markaasuu faysal wuxuu yidhi ma ii soo diri kartaa codkaas ubbo waaba la taagnahay muxuu ku falahayaa warkalamaanay warmahaysiine magaalada muqdisho waxaa laga dahfuray helay mashaariic cusub oo ay fulinayso hay-adda boqor salmaan ee sacuudi carabiya sooma kuwaytimi ragiibiyaane leyina waar carabtu waxay dhahaan balah soomaal min samaan war hay-addii alxaramayn miyaa boqor salmaan loo bedelay warbow mashruuci wahaabiyada miya dib u cusboonaysiin hayaan war kutuba la keenay kuuma sheegine hay-adda boqor salmaan waxaa la yidhi mashaariic cusub ay soomaaliya ka fulinaysaa waxaana ugu waaweyn kuwa taabanaya arrimaha bini'aadamnimada iyo horumarinta daafurkeedana waxaa ka qayb galay ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre war annaga maxamed bin saayid baa noo joogee eh. maxamed bin sahmaan uma baahnin war waaqlow adigu sawtaad lehed carab waa ka bax now harda idinkii baa oramadii nagu qabsaday warbow madaxweyne deni imaaraadka waa isku fiican yihiin eh. baarlamaanka wuxuu ka codsaday muddada in loo kordhiyo eh. hadda bil baa la rabay gudaheed in wasiirada kusoo magacaabeen laba bilood baa looga dhigay marka labada bilood bil nabadba kusoo nasanaya baa liya talowma imaaraadka oo bashiiro madaxweynuhu bil dhan miyuu nasanaya ow hadda waa gartiisa meeqa bilood buu dagaalamahayay oo kaali heestii leerahay in lagu seexdo haseehang malanka aadan miya warbow puntland garan haysan oo ku wareerdhaan arrinteedu waa kundhaadhahaye kudayo buntland kudayo siday dowladeedu tahay warkalmaanay bashir wuxuu dhihi jiray war ma haysaaniin waxaa la yidhi barcadbadeed soomaali aha markab laga leeyahay srilanka soo afduubatay aryaadhaha kalamaanay bashir war ma haysaaniin ou dhihi jiryaasa migay cabdulana waxa uu yidhi faduushi lagu faaniyo ma fiicna buur afool ku taal faduushi lagu faaniyo ma fiicna buura fool ku taal war kale maanay war mahaysaane ciyaar kulul aad jirta masaylac baa lagu kala baxayaa warbow golaha ammaanka ee qaramada midoobay arrintaas saylac inay ka fadhiisanahayaan waa ognahay waar dastuurkii sootiili ansixiyey maaha warwaaqlow heerkii doorashada somalilan lamada gole iska haysadan waana muusi reedankanaga madiga aan isgeliyey waar madayow qaranka somalilan garan mayside maad ka dhexbaxday afaaraha aryaadhaha heer somalilan waxay leeyihiin eh. muuse markii go'aanaysan ku qanacsanayn ka soo baxo mucaaradkaa warrami jiree eh. hadda etoobiya ma aamusa saxay shib la yihiin warbow cirro iyo faysal eh. haddaaday muuse ku afceliyaan arrintu waa adkaanaysaa war dad siyaasad ku waashaatiin anigu waxaan ka hadlaya waxay ahayd ciyaarta dhex mari doonta galmudug iyo shabeelle dowladda somalilan maxaa lagu diidan yahay dadkeedu hadduu tashaday maxaa loo daba socdaa aryaa mikrofoonkaygada dhafin somalilan kuguma haystee ciyaartu waxay ka dhacaysaa istaadium muqdisho taageerayaasha labada dhinacna waa diyaarsan yihiin ciddii koobku raacana haddii waa waaweynaa jira laakiin taageerayaasha labada dhinacna waxaan kula talinayaa ciyaartu qabiil maahana waa degaan marka taageerayaasha hirshabeelle iyo galmudug ha ka soo qaadeen ciyaartu inay u dhexayso matabaan iyo ceeldheen warnimayahow kalamaan markii aragtay xiisaha loo qabo cayaarta dhacaysa isniinta markay aragtay sida loogu diyaargaroobay faynaalka markay aragtay dadaalka ka muuqda ciyaaryahanada galmudug iyo hirshabeelle markay aragtay taageerayaasha sida ay u diyaarsan yihiin markay aragtay dadka soo qaadanaya magacyada fogfog sida madrid derbi london derbi manchester derbi waxay ku dhawaaqaysaa in kulanka faynaalka loogu magac daray hirgal marka ha la ogaado waa hirgal derbiye aniguna dadweynaha ma ahayo waxaan kula tali lahay cayaaraha cilmiga taabaha wadabarta isboortiga alaa kulli xaal kulanka hirgal wuxuu udhe dhexeeya ma tabaan iyo ceeldheer warbow hadda buntland kuma jidhe waxaan kula talinayaa barta barta barta barta ciyaaraha barta fariimahaasi ee xubintii kaalmaan waxay u dambeeyeen barnaamijka falaqaynta wararka nabadgelyo